الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال المؤلف رحمه الله الدرس الحادي والثلاثون درس كوبي صدنات mubaayacatu caliyin radia allahu canh waa baycadii iyo ballantii cali binu abi aalib ummaddu ay kula gashay hoggaaminta iyo khilaafada danna almuslimuuna muslimiintu waxay ahaayeen bacda qatli lkhaliifati khaliifadii oo cuhmaan binu cafaan ah dilkiisii kadib waalkelimatu iyadoo kelmadda iyo awooduna fi lmadiinati magaalada madiine dhexdeeda lithuwaari ay u sugnaatay kuwii kacdoonka sameeyey bimacnaa madax iyo cid hoggaamisaan jirin xaaladda marka muslimiintu waxay ku baaqi ahaayeen iyadoo khilaafa khaliifa aanay jirin awoodda iyo gacan sarrayntana ay sheeganayaan qoladii marka horeba cuhmaan binu cafaan dilay walaysa amaamahum hortoodana muu jirin oo muu oolin man yasluxu cid u qalantaa lilkhilaafati hoggaaminta ummadda ilaa caliyu bnu abi aalibin cali binu abi aalib mooyaane fadahabuu way u tegeen ilayhi cali xaggiisa maca bacdi saxaabati iyadoo saxaabada qaarkoodna ay weheliyaan baa dadku cali ay u tegeen liyubaayicuuhu si ay baycada iyo ballanta ula galaan oo bilkhilaafati khilaafada ay baycada ugula galaan famtanaca dabeeta waa diiday cali bin abi aalib walamaa alaxuu markii ay ku celceliyeen calayhi arrintaa isagaa cali ee ay ku celceliyeen khilaafadii inuu qabto ajaabahum waa ajaaba waa aqbalay talabahum codsigoodii wa huwa isaga oo yaclamu og annahu sayastaqbilu inuu ka hortegi doono fitnatan fitno laa maradda lahaa cid hor joogsanaysaa aanay jirin yani maanaa fitno noocaas iyadoo ay jirto oo ay sugayso ayaa haddana uu aqbalay wa bacda an tamat ilbayca kadib markii baycadii ay dhammaystirantay khaaba fi nnaasi cali binu abi aalib dadka dhexdoodii ayuu khudbad ka jeediyey fa faxamida allaha ilaahay buu mahadiyey wa ahnaa calayhi ammaanta iyo mahadnaqana waa ku celceliyey uma dabeetana qaala waxa uu yidhi ayuhannaasu dadow ina allaaha ilaahay anzala waxa uu soo dejiyey kitaaban kitaab kitaabkaasoo haadiyan dadka hanuuninaya oo xaqa ku hagaya kaasoo yubayinu fiihi alkhayra washara ee khayr iyo sharba waxa weye dhexdiisa lagu caddeeya oo caddaynaya fakhuduu qaata bilkhayri khayrka wadacuu iskaga tagaa ashara wixii dhibaataa ittaquu llaha ilaahay ka cabsada cibaad allah addoommihii ilaahayow fii bilaadihi wa cibaadih ilaahay dhulkiisa iyo addoommihiisa ilaahay kaga cabsada waxyeellaha u geysanina innakum idinku mas-uuluuna waa laydin weydiin doonaa xata albiqaaci waalbahaa'imi dhulka iyo mayeedhaanka labadaba xilka idinka saaran iyo mas-uuliyadda ilaahay waa idinkala xisaabtamayaaye atiicu llaha ilaahay adeeca walaa tacsuuhu hana caasiina waidaa ra'aytum alkhayra khayr iyo wanaag haddii aad aragtaan fakhuduu bihi qaata waidaa ra'aytum ashara shar iyo dhibaato iyo dembi haddaa aragtaanna fadacuuhu iskaga taga darsigani waxa uu ku saabsan yahay mubaayacatu caliy bni abi aalibin radia allahu canhu wa ardaah waxaynu hore u soo aragnay cali bin eh, cuhmaan binu cafaan oo ahaa khaliifadii saddexaad iyo hoggaamintiisu waxa ay ku soo dhammaatay oo ah in waxa weeye si xaqdarro ah iyo dulmi ah loo dilay oo nimankii kacdoonka waday gacantooda uu ku baxay xaaladdu markay halkaa taagnayd ee cuhmaan binu cafaanna meesha uu ka baxay muddo lagu qiyaasay ilaa shan maalmood lix maalmood ayaa waxa weeye magaalada madiine iyo dee dhulkii islaamka intii sii badnaydba maamul iyo hoggaan rasmiya aan u jirin taladiina ay noqotay mid meel dhaxa iska taalla si gaara magaalada madiina waxaa gacanta ku dhigay oo la wareegay nimankii kacdoonka ahaa ee marka horeba cuhmaan dilay ayaa xataa waxay isku dubariteen masaajidka nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo imaamnimadiisii iyo dadka iyagaa tukanayay gaar ahaan ninkii hogaaminayey ee waxa weeye watay oo la odhan jiray alkhaafiqi binu xarbi alkhaafiqi binu xarbi wuxuu hogaaminayay kacdoonka raggii waday gaar ahaan nimankii ka yimi masar ayuu hormood u ahaa marka markii cuhmaan ay direen hogaamintii iyagaa isu dhigay inay balhadda wax ka mid ah ay la wareegaan laakiin duruuftu umay saamaxaynin inay isu sharaxaan ama isu dhigaan inay ummadda iyagu hoggaamiyaan waayo khaliifat almuslimiin baa gacantooda ku baxay waxay og yihiin ummadda islaamku ciilka iyo cadhada ay u qabto markaa niman ku hamiyayay oo ku hawl jiray markaa xilka inay la wareegaan may ahayn sidaa awgeed baa cali binu abi aalib ragga u tegayey ee marba u bandhigaya arrintan qayb bay ka ahaayeen si waxa weeye loo helo khaliifo waa ta labaade waxaa laysla ogaayo la ysla qirsanaa hogaaminta muslimiinta cidda u xaqli inay muhaajiriinta yihiin iyagana muhaajiriini kumay jirine eh, oo dee qurayshba may ahayne eh, waxay ka yimaadeen masar iyo ciraaq bay ka yimaadeen cali bnu abi aalib radia allaahu canhu ardaa iyo rag kaloo saxaabadii ka mid ahiba markii cuhmaan binu cafaan la dilay nin weliba gurigiisa ayuu iskaga nagaaday fitanta iyo culayskaa soo kordhay iyo warwarka halkaa ka yimi awood waxaa la sheegaa cali bnu abi aalib in habeenkiina gurigiisa uu hoyan jiray maalintiina si aan loo aragba magaalada koonayaasheeda iyo meelahaa bannaanadu u bixi jiray si aan looba helinba oo hawshan la doonaya iyo xilkan ba aan loogu dhiibin cali bin abi aalib radi allahu canhu wa ardaah wuxuu ahaa qofkii ugu mudnaa khilaafada iyo hoggaaminta raggii kale ee cumar binu khaaab uu u xil saaray doorashada khilaafada khaliifada dee iyagana waa noolaayeen sida sacad bin abi waqaas iyo raggii la midka ahaa alxatu bnu cubaydillaah iyo markaa nimankan kacdoonka wadaa labay u qaybsameen oo qaarna cali bay u tegayeen qaarna ragga kale u tegeen si khilaafada waxa weeye ciddii buuxin lahayd loo helo xaaladdu markay halkaa taagnayd ee nin waliba uu ka gows qabsaday waa xaalad cidda ku dhiiran karta in iyadoo xaaladda iyo duruuftaa lagu jiro ummadda hogaaminteeda inay xilka qabato ay ihaaneedka qabato dee nin geesiya unbaa u dhaqaaqi kara xaaladda cali bin abi aalib markii in badan lagu celceliyey waxa uu go-aan ku gaadhay hogaaminta inuu isagu qabto xilkaana uu la wareego wuu ogaa culayska sugaya iyo fitanta hortaa lah ummaddii oo kala qaybsan khaliifat almuslimiin oo dhiiggiisii uu qoyan yahay ciddii dhibtaa u geysatay ee dhiiggiisa daadisayna aan weli waxay mudnayd iyo waajibkeedii la marinin marka culays badan baa hor yaallay haddana cali bin abi aalib radia allaahu canhu si uu ummadda u badbaadiyo arrintaa iyada ah waa u dhabar adaygayo go'aankaa adag buu qaatay marka markii uu aqbalay oo ogolaaday waxaa la sheegaa laba khudbadood ama laba hadal jeedinood buu sameeyey hadal jeedinta hore waxay ahayd intaan lala baycada iyo ballanta lala gelin ee aan xilkaasi aanu qabanin khudbadda labaadna wuxuu jeediyey bacda almubaayaca markii mubaayacada iyo baycada lala galay kadib ayuu jeediyey tan haddaba kitaabku inoo sheega mu'alifku uu soo raray waa khudbaddii iyo hadal jeedintii markii khilaafada uu qabtay ee talada waxa weeye uu qabtay laakiin waxaa ka horraysay khudbad kaloo aada u kooban oo ku saabsanayd xilkaa loo dhiibay ee ummaddu ay la soo doonatay iyo inuu ilaahay ka markhaati gashanayo oo markhaati uga dhiganayo in lala soo doonto isagu aanu doonan ummadduna ay la damacdo ay ula timi cali bin abi aalib radia allahu canhu wa khilaafadiisa iyo inuu noqday hoggaamiyihii ummadda muslimiinta oo khilaafadii afraaduu noqdayna mid saxaabadu ay isku afgarteen bay noqotayoo ijmaac baa markaa ku guntamay waxaana xusid mudan oo dadka qaarkood ay soo naqliyaan wax saxan aan ahayn in la yidhaahdo cali binu abi aalib khilaafadiisa saxaabadu way ku kala aragti duwanaayeen oo layskuma waafaqin oo ragga qaar baa ka maqnaa iyo wixii la halmaala horta waxaad ogaataa in saxaabada qaarkood ay ka maqnaayeeni waxba yeeli mayso khilaafada iyo hogaaminta cali binu abi aalib waayo baycada iyo ballanta iyo mubaayacada xataa tii hore ee lala galay abubakar iyo cumar iyo cuhmaanba dee ragga qaar baa ka maqnaa oo duruuftu u saamixi weyda inay ka soo qayb galaan markaa cid baa ka maqnayd macnaheedu maaha inay khilaafadu wax u noqonayso yacni way sugnayd ahlu sunnuhuna waxay isku waafaqsan yihiin khilaafada cali binu abi aalib dee inay ahayd waxa weeye khilaafadii ama alkhaliifatu raabica dee isagu inuu ahaa waa arrin la islu ogol yahayo aan la ysku khilaafsanayn oo khilaaf aanu ka jirin waaya waxaa kaloo markaa xusid mudan had iyo jeer mar haddii uun ummaddii qayb ka mid a ama ahlulxalli waalcaqdi ay baycadii la galeen dee dadka kale ka maqnaa saxaabada qaarkood baba xajka ku maqnaa ilaa xilligii xajka ama bishii dilxija ayaa arrintan ay dhacday marka duruuftu may u wada saamaxa inay kasoo wada qayb galaan ama wada yimaadaan markaa saasay ku sugnaatay khilaafadii cali radia allahu canhu wa ardaah waxaa laga yaabaa qaarkood inay u cuskadaan mucaawiyaba wuu diiday iyo raggii kale wehelinaya saxaabada ahaa iyaguna shaam iyo dhulkaa haystay cali binu abi aalib baycada inay la galaan waxaa muhima ah inaynu ogaanno mucaawiya binu abi sufyaan cali binu abi aalib khilaafadiisa muu diidanin muran iyo doodna muu gelinin laakiin isagu wuxuu shardi ka dhigayo baycada iyo ballanta inay ka horayso horta raggii cumaan dilay waajibkooda in la bariyo taasuu ku doodayay isagu laakiin khilaafada calina muu haysan manuu ka soo horjeedi oo waxaad arkaysaa mararka qaarkood qaar xataa wadaadoo ku odhanaya halkii cali binu abi aalib ay reer madiiney baycada la galeen reer shaamna waxay baycada la galeen mucaawiya binu abi sufyaan oo ay dee khilaafadiiba kula galeen saxna ma aha baycada ay la galeen waxay ahayd inay la doonayaan ay la raadinayaan cumaan binu cafaan dhiiggiisii xaqdarrada lagu daadiyey inay mucaawiye garab ku siinayaan bay bayco kula galeene inay khilaafada cali ka soo hor jeedaan ama mucaawiya uu diidan yihi may ahayd marka taasi ma noqon karto dooda saxaabada qaar baa diiday khilaafadii cali may diidin laakiin baycada iyo ballanta inay ka horayso bal horta in la helo raggii dhibtan geysta la qabto waajibkoodana la mariyo ayaa waxa weeye uun doodu ay ahayd marka wuxu uhi dalla lmuslimuuna muslimiintu way joogeenoo waxay ahaa yani kuwa iska degan bacda qatli khaliifati khaliifadii markii la dilay kadib waalkalimatu iyadoo awoodduna fi lmadiinati magaalada madiina lihuwaari kuwii kacdoonka sameeyey ay gacanta u gashay walaysa amaamahum mana oolin hortooda oo ma jirin man yasluxu lilkhilaafa cid ku habboon khilaafada iyo hogaaminta ilaa caliy bn abi aalib cali bn abi aalib mooyaane fadahabuu ilayhi way u tegeen maca bacdi saxaabati iyadoo saxaabada qaarkood ay weheliyaan liyubaayicuuhu bilkhilaafa si bayca ay ugula galaan khilaafada iyo hogaaminta famtanaca arrintaa wuu diiday cali walamaa alaxuu calayhi markii ay ku celiceliyeen ajaaba alabahum codsigoodaa waa ka aqbalay wa huwa yaclamu isagoo og annahu yastaqbilu inuu qaabilayo oo ay sugayso fitnatan laa maradda laha fitno aada u culus oo wax ka qabanayaana dee aanu jirin oo isagu dee hortiisa taalla oo ilaahay buu cid kale ula micinsanayaa aanay jirin wa bacda an tamat ilbaycatu kadib markii baycadii ay dhammaystirantay khaaba fi nnaasi dadka dhexdoodii buu hadal ka jeediyey faxamid allaha ilaahay buu mahadnaqay wa ahnaa calayhi ammaantana waa ku celceliyey mahadnaqa uma dabeetana qaala waxau uhi ayuha nnaasu dadow ina allaha anzala kitaaba ilaahay kitaab buu soo dejiyey haadiyan dadka hanuuninaya yubayinu fiihi alkhayra washara oo ilaahay uu ku cadeeyey kitaabkaa dhexdiisa khayrka iyo sharkaba fakhuduu bilkhayri wixii khayr ee kitaabkaasi sheegay qaata wadacu shara wixii sharana ka taga itaquu llaha ilaahay ka cabsada cibaad allah fii bilaadihi ilaahay dhulkiisa iyo arladaa ilaahay ha fasahaadinina ilaahay kaga cabsada wa cibaadih addoommihiisana dhibta iyo fitanta ka daayo ilaahay kaga cabsada innakum idinku mas-uuluuna waa laydin weydiin doonaa xataa can ilbiqaaci maca waxaa laydin weydiin dhulalka walbahaa'im iyo mayeedhaanka dhibtaa ka samaysanee gaadha dhulka ama bahaa'imta iyo mayeedhaanka iyo xoolaha gaadhaysa iyo xayawaanaadka waa laydin weydiinayaaye atiicu llaha ilaahay adeeca walaa tacsuuhu caasiina waidaa ra'aytum alkhayra khayr haddaa aragtaan fakhuduu bihi qaata waidaa ra'aytum shara wixii shalay aragtaanna fadacuuhu ka taga waa hadal kooban lakiin macnihiisu ballaadhan waa waano kooban laakiin macnaha iyo nuxurka ay xambaarsantayd uu yahay waxa weeye mid aad iyo aad u macno ballaadhan as'ila maada xadaa bacda maqtali cumaana radia allaahu canhu cumaan dilkiisii kadib maxaa dhacay ilaa man dahaba huwaaru nimankii huwaarta ahaayee kacdoonka waday yay u tegeen iyagoo weliba saxaabada qaarna wata limaada imtanaca caliyun awala alamri cali bin abi aalib bilowgii hore waxa weeye muxuu u diiday arrintaa maada facala bacda mubaayacatihi kadib markii baycada lala galay muxuu sameeyey addarsu athani waalaauun darsiga labiyo soddonaad man huwa caliyun radia allaahu canhu cali bn abi aalib horta waa kuma huwa caliy bnu abi aalib ibni cabdilmualib ibni haashim waa cali bnu abi aalib bnu cabdilmualib bnu haashim weeye abtirsiintiisa oo kooban wa huwa ibnu cami rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam waa rasuulkii ilaahayna adeerkii wulida radia allahu canhu fi sanati thaaniyati waalaaiina bacda miilaadi rasuuli sala allahu aleyh wasalam wulida macnaha cali waxa uu dhashay radia allaahu canhum fi sanati haaniyati wa halaaiina sanadii labiyo soddonaad bacda miilaadi rasuuli sala allahu calayhi wasalam dhalashadii rasuulka kadib macnaha rasuulka wuxuu ka dhalasho dembeeyey labiyo soddon sano walamaa bucita calayhi salaatu wasalaam rasuulka markii la soo diray alla uu waxyooday kaana caliyun cali waxa uu ahaa da ahaan duuna albuluuqi mid aan qaangaadh markaa ahayn oo ka yar da'dii qaangaadhka wa kaana waxa uu ahaa cali macahu mid rasuulka kula nool fii manzilihi gurigiisa oo dee rasuulku la deganaa fahtadaa wuxuu ku hanuunay bihadyihi hanuunkii iyo hadyigii nebiga calayhi salaatu wasalaam falam yatadannas kumuu wasakhoobin badana aljaahiliya saasuu idiin qoray soo Ah, taasaa saxa kayga wax kalu qoraya falam yatadanas kumuu wasakhoobin bidanasi ljaahiliya jaahiliyada wixii wasakheeye oo dee shirki ah walam yacbud manuu caabudin wathanan waxa weeye sanamna weligii muu caabudin cali bin abi aalib macnaa dee intaan u qaangaadhinba ayaa hanuunkii iyo islaamnimadiiba cagta uu saaray markaa jaahiliyada iyo dadkii kale ee dee iyagoo qaangaada ama ku qaangaadhay waxawey jaahiliyada intooda badni badani wixii ay ku wasakhoobeen oo shirki iyo gaalnimo ah waa ka badbaadiyey waqad xadara wuxuu ka qayb galay cali jamiica alghasawaati dhammaan duulimaadyadii iyo duulaanadii rasuulku uu galay ilaa ghaswata tabuukin dagaalkii tabuug mooyaane oo talow taa maxaa ka reebay waayo lianna rasuula sala allahu alay waslam rasuulka ayaa istakhlafahu kaga tegey cala lmadiinati magaalada madiina walamaa buuyica bilkhilaafa cali binu abi aalib markii khilaafada lagula waxa weeye baayactamee baycada lagula galay infataxa calayhi waxaa ku furmay baabu lfitani albaabkii fitnooyinkaa ku furmay oo fitan fara badan baa ku bilaabmay oo muslimiinta dhexdooda ka curtay oo ka dillaacay wa ahamu lwaqaa'ici waxaa ka mid a dhacdooyinka kuwa ugu muhiimsan allatii taasoo xadaat dhacday fii khilaafatihi intii khilaafada uu hayay dhacdooyinkii ugu muhiimsanaa waxa weeye waqcatu ljamali dhacdadii la magac baxday waqcatu ljamal wa waqcatu sifiin iyo waqcadii ama dhacdadii la magac baxday sifiin wa xaadithatu taxkiimi iyo dhacdadii kala xukunka isaga iyo mucaawiye wa waqcatu annahrawaan mid walba waynu arki doona insha allah marka waa dee cali bnu abi aalib siiradiisii oo kooban weeye iyo sooyaalkiisii oo kooban as'ila man huwa caliyu bnu abi aalibin cali bnu abi aalib kuma ayuu ahaa mataa wileed goorma ayuu dhashay ayna nasha'a radia allahu canhu halkuu ku barbaaray maa hiya alghazawaat allatii lam yaxdurhaa walimaada duulaamadii aanu ka qaybgelin waa kuwe muxuuse uga qaybgeli waayey maa hiya ahamu lwaqaa'ici maxay yihiin dhacdooyinkii ugu muhiimsanaa allatii taasoo xadaat dhacday fii cahdihi xilligiisi addarsu haaliu waalaauun darsiga saddex iyo soddonaad waqcat ljamali waa dhacdadii waxa weeye la magac baxday waqcatu aljamal wallahu aclam waqtigii baa inaga dhaxay aadaankiina imika hore usoo yar durka sooma marka dee darsigana sharaxaad dheer buu u baahan yahy waayo fitantan ta oo marka aad akhrido runtii aad la ilmaynayso marka fitanka muslimiintuna siday dhibtay u geystaan iyo siday agsaxooda u guraan baa ka muuqanaya marka waa dhacdo u baahan in la dul istaago dee waqtigan aysan anu koobay insha alla darsiga damben ku qaadan doonaa wallahu aclam wabillahi towfiiq